الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا baabu karaahati gamsi اlmutawadi'i wagayrihi yadahu lmashkuuka fii najaasatiha fi linaa'i qabla gasliha halaaan aadaakani baabu karaahati gamsi lmutawadi'i wuxuu u baabaysan yahay karaahada ay karaaho tahay gamsi lmutawadi'i ruuxii weysaysanayay iyo gayri kii aan weysaysanahayinba gelintiisa uu geliya ay karaaho tahay yadahu gacantiisa almashkuuka fii najaasatiha bimacnaa laga shakisan yahay najaasadiisa suurtagal ay tahy inay najaas leedahay ma hubo ma yaqiinsana ee laakiin de ixtimaalkaas baa jira inay wax leedahay inuu geliya ay karaaha tahay fil inaai weelkii qabla qasriha halaathan oo weelkii u islaa kuwa weysayso biyihii ku weysaysa islaamna inuu geliyo intii aanu waxa weeye ama haddaanu kuba weysaysan saa u kaba cabiray wagayrihii buu yidhi adigu inuu geliyo intaanu saddex goor maydhin bal taas buu baabkeedii yahay oo walo xadiisku waa inoo iman doonaaye macnaa ruuxii sa marka uu hurdo ka soo tooso kale ama dee bal cillada uu rasuulku ku cileeyey iyadoo culimmadu ka dhaqaaqayaan hadday xaalo kale jirto oo meeshii ixtimaal inay wax leedahay meesha uu imanayo ama taasi uu waarid yahay inta waxa weeyaan inuu weelkii dhex geliyo isagoon maydhin taas karaahadeedii ay karaaho ahayd ayuu baabkeedii yahay bal kollay nahyi baa ku yimi nahyigay karaaho kawa cabireen ama ku xambaareen maanta وxadثna نصر بن علي الجهضمي وxamid بن cمر البكراوي qال xadثna بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل casharkaa kollay dee malaa kalaamkiisu iska yar dheeran doonaa sanadada wax saasa uma sii cinaayoon doono eh, laakiin ninkan xamid ibnu cumar ilbakraawi waa sheekha ah, muslim bukhaarina sheekh buu u yahay labadooda un ku sugan yahay kutubtan lixda ah kuwa kale kuma sugna eh, waana eh, albakraawi nisbadan un ah abibakrata saxaabigii la odhanaya ama abubakrata nufeyc ibn اlxaris ayaa awowgiisa dambe ah nisbaduna isagaa loo nisbeeye weeye albakrawiya abibakrata ama abuubakrataba kunyay ahaydoo bakradu waa giraanta waa halkay xismigii daaif wuxuu kaga soo dhaadhacay markii la xisaarinayey haddaba saxaabigaas buu abtirsiinta ku galaa kan baa deeta nisbadu ay tahay albakrawiydan <clears throat> qaala marka waxay dhahaan labada sheekh ee muslim xadaثna bishr bn fadl can khaalid khaalidkuna waa khaalid اlxadaa weeye o aynu habeen dhaweydna soo hayne horena aan usoo aragnay cabdillah bnu shaqiiqna hore waan usoo aragnay wuxuu yihi abu hurayra rasuulki ilaahay baa yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ida stayqada axadukum ida stayqada hadduu toosa axadukum axadkiin min nawmi hurdadiisa uu ka kaco oo dee uu soo toosay oo hurdu ka toosay falaa yaqmis yaan u gelin yadahu gacantiisa fil inaa'i weelka yaanu gelin oo waa weelkii de ay biyiba kuba jireen yaanu gacantiisa gelin xataa yaksilahaa ilaa uu ka maydho gacantii halaaثan saddex goor ilaa uu ka maydhayo maha marba waa ilaa uu saddex goor gacantii ka maydhayo weelkii yaanu gacanta gelinin rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isagoo cilladii sheegayana wuxuu yihi innahu isagu laa yadri ma ogo ma garanayo oo kama warhayo ayna meeshay baatat bariday yaduhu gacantiisu halkay gacantiisu u hooyatay ama ay ku bariday iyo meelahay marmartay iyo waxyaalihii uu taabtay war uma hayo isagu waabu hurdayo hurduu ka soo toosaye gacantiisa ayaanu weelkii gelin ilaa uu horta khaarijar inaa kuba maydho markaa dabadeed gacantii haba geliyo taas buu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal xadiidka duruqdiisa oo de asaanidiisa badan ee laba lafti un baaban arki doonaa waana xadiidkan abu hurayre un ee horta bal duruqdiisaan wax sii raacinaynaa xadaثana abu quraybin wa abu saciidin اlashaju qaala kollay labadan imaam ama labadan caalim ee kollay sheekada muslimna ah horaynu soo aragnay abu qurayb moxamed ibn اlcalaa iyo cabdullahi ibn saciid abu saciid alashaj labadoodna waxay kaga mid yihiin raggan kutubtan lixdaa leh umuhaadka sheekhyadooda ay kuba kulmeen waa sheekhyo sagaala bal nin tobnaadna waaba jiraaye laakiin kaas isaga kollay yar khilaaf baa jira in midkood ka wariyey iyo saa uga wada adigu bal markaa midkood baa riwaayadiisa khilaaf jiraaye sagaalkaa bal markan intaada adigu aan dee hadal lahayn eegno ayay kaba mid yihiin labadoodan sheekhba qaala waxay dhahaan labadoodaasi xadathana wakiicun waxadathana abu quraybin marka eeg labay hayd markii hore imaka abu qurayb baa dib usoo noqday sababto abu qurayb sheekh labaad buu yeeshay kaa hore wakiic bay ahaynoo labadooda ayaa ku kulmay haddana abu quraybna waa noo warramay oo muxuu yihi qaala xadathana abu mucaawiyata abu mucaawiya abu quraybna kaba wariyey maanta waa xadiidka inoo soo socda un ama kan aan soo aragnayba marka kilaahumana waa abu mucaawiya moxamed ibnu khaasim iyo wakiic ibnu jaraax labadoodaasi xadiidka waxay ka wada wariyeen can ilacmashi acmash acmash ayuu ka warinayaa can abi razinin wa abi saalixin laba nin buu acmash ka wada wariyay labadoodaba dee kunyadoodin un baaba halkan inoogu suganoo midna aburazin baa la yidhaha midna abu saalix oo de waa labadaa taabici ee abu hurayre kaba warinaya daba abu saalix in badan baan soo aragnay abu saalix isagoo dee cid kale kaba warinaysa iyo iyadoo inankiisii suhayl kaba warinayaba kitaabka waa ku soo noqnoqdaa waa dakwan baa la odranayay ama asamana zayat iyada waa xirfadiisii ama aburazin kolley caawa inoogu horeyseen magaciisa waxay yidhaaheen kunyadiisan buu isbaad loogu yaqaanaaye mascuud ibnu malik baa la yidhaah waa nin reer kuufa ah waxaanuu yahay baabay idhaahaan nin aynu marar soo aragno abuwaail la yidhaaho asxaabtii ibnu mascuud ama nin ba ahaa salamat bnu shaqiiq ninkaas buu mawle u ahaa oo bal markaa ninkan walow kol laba idhaa isagaaba xagga da kaba weynaaye bal adigu nintaasuu ahaa abu razin oo mascuud ibnu malik oo sharaxana uu inoogu sugan yahay qolooyinkiina sharaxa haysta waxaana uu sheekhu soo dhigtay kana caalima fahima wahuwa mawla abi waailin shaqiiq ibnu salama nin caalima oo markaa fahim fahmo badan buu ahaa taas buu leeyay kolle waa sida tahdiib iyona kutubtaa dhacday cibaaradan walow xaafid ibn xajar tahdiib tahdiib uu soo naqliyo muqladayn nin la yidhaaho isaguna kolley qolooyinkii bal kitaabkan dee istidraakaat iyo waxyaala kitaabka tahdiibulkamaal kuba laha ama mujaladaad isaguna jaanibkaasa alifayba ayaa wuxuu kasoo naqliyaa san ha dhacdo tahdiibul ama mizi eh bukhaari oo kale isagoo taariikhdiisa warinayey yaxya alqadaadna hadal ka soo naqliyey ayaa halkan waxa taallay buu leeyahay kana caaliman bihima fahiman kitaabkeedna sidaas adee sugan waa taanay tadiibulkamaal iyana sida kuba sugan kutubtii kale kuba sugan eh, lakiin bacd alculamaa baaba sheeganaya lafdigan fahiman taxriif maanta inay halkan tahay eh, nin abubakr saraj la odhanaya yaxya alqadaan wax kasoo naqlinayay markaasaa yaxya alqadaan yidhi waayo wuxuu sheegay inuu abuwa'il isaw ka weyna walow mawlihiisa uu ahaa markaasa yaxya alqadam baa leh kana caaliman bihima aburazin iyo abuwail nin aqoon ule ayuu ahaa ninkaasi marka nin kalea lagaba khabraye arinku tan maaha bal culimada qaar baa taa iyagu kuba tegayo sheeganayo inay cibaaradan inoo taale kutub kale kuba taale bal imaamkii weynaa mizi kitaabkiisa taraajimta tahdiib ulkamaal dhacday ayaa barhkood sheeganayaan inay taxriif tahay oo dee macnahan imaka halkan ay keenaysa anayna nin kale lagaba waramayo on ahayn macnuhuna uu yahay aburazin iyo abu iyo abuwail ninkani macrifu ulahaa ujeedadu ay tahay bal waana umuur waa xaafid xajar taadiibkiisa sidaa kusugan taadiib taadiib haddaba can abi hurayrata fi xadiidi abi mucaawiyata qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam wa fi wakiicin qaala yarfacuhu bimili xadiidku haddaba waa kii hore tani waa umuurihii ixtiyaadkii iyo waracii iyo dee xagga umuurahan kuba tacaluqsanayd ladaifta isnaadkee muslim lahaa un macnuu waxa weeyaan laba nin baa imika halkan xadiidka intiisa hore ama dhexda inoogu sugano waa wakiic ibnuljarax iyo abu mucaawiya labadooduba acmash bay ka wada wariyeen xadiidku waa kii aynu soo marray un weliba waa lafdigii aynu soo marray un eh, laakiin maxaa cibaaradooda kala dunaayo abu mucaawiya isaga cibaaradiisu waxay ahayd can اlacmash can abi razinin wa abi saalixin can abi hurayrata qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam saasay cibaaradiisu ahayd ama iyada wakiic cibaaradiisu maxay ahayd can ilacmashi can abi razin wa abi saalixin can abi hurayrata yarfacuhu halkaa qaala uu kaba yihi qaala rasuul llahi salى الlahu alayه wasalam ayuu isagu yarfacuhu markaasu xadiidkii soo naqliyo dee horena waynuu soo aragno waa isla macnoun wax farqigo uma dhexeeyaa ma jirto lakin de hadduu imika aanu sidan ukala sheegin alriwaaya bilmacna ayuu kuba dhacayaayo kolkol kalaamkeed iyo khilaafkeednaba jiro bal umuurihiisi inoogu kala dabdiyo weeye lakin yarfacuhu waxay la macno tahay un qaala rasuul llahi salى الlahu alayه wasalam inta uu ishaarayaana intaa weeye bimilina waa matiga aynu kaba soo baxnay sanad kale ayaan wada markaa raacinayna horta وxadaثna abubakr بn abi shaybata وcmr الnaqid وزuhayr بn xarbin waa saddex sheekh qaalu waxay yidhahdeen saddexdoodaasi xadaثna sufyaan بn cuyaynata can الزhriyi can abi salamata xa sheekh afraad buu u laabmay mslim uu leeyahayo وxadaثanihi mحamed بn raafici qala xadaثna cabdالرaزاq qala akbarana macmar marka marka markii hore sufyaan ibn cuyeyna zuhri kaba warinayay imika macmar ba halkii sufya halkii sufyaan ah lakin zuhri baa sheekh labaad yeelan doona khaasatanna kuwan yar eegeyna un waa asxaabta abu hurayra oo maanta badan can ibn اmusayibi kilaahuma marka waa abu salama ibn cabdالرaحman ibn cawf iyo saciid ibn musayib labadooduba can abi hurayrata can الnabiyi salى الlahu عalayh wasalama bimilihi waa xadiidkii hore matigiisii wax laba mid ah waxaa mala xadiidkan iska wada dhamaynaya asaanidiisa o dhan markaas baan dib fawaa'idiisa wuxuu yar eegi doonaa walow aanan dee wada gaadhahayn umuuraha culimadu xadiidkan fawaaida badan ay bal kaba soo saaraan waxadaثanii salamة bnu shabibi qaala xadaثana xasan bnu acyana xasan ibnu moxamed ibnu acyan in la yidhaah habeen dhaweyd ba matigaba uu inooguma sugnaa isagoo labada xaalaba iyadoo dee uu isku dhawaa uu kuba sugnaa xasan ibnu acyan iyo xasan ibnu moxamed ibnu acyan intan aan dahaaro ku jirnay xadaثana macqil can abi الzubayri can jaabirin can abi hurayrata anahu akbarahu xadiidku waa xadiidkii baa lafdi un baa in yar yar bedelmi doona lakin waa xadiidkan imika aan hayno صaxaabiguna waa صaxaabiguna waa abu hurayra lakiin maanta maxaa inoogu sugan jaabir ibn cabdillaahi waa صaxaabi kale oo weliba muktiriintii axaadiisa badnayd ah ka islaam horeeyey ka soxbo horeeyey bal isagu dadkii caqabo joogay buu ahaa ama caqabada waa joogay saxaabigaas baa xadiidka ka warinayo abu hureyre ka warinayo saxaabigaa saxaabi kale ka warinaya saxaabiguna jaabirkani waa saxaabigii jaliilka ah, jaabir ibn cabdillahi ibn xaraam weeye bal markaa isaga kama warinayo waa arrinta inagu cusub abu zubayrna horaan usoo sheegnay inuu nin mudalisa yahay mudaliskana cancanadiisa waa layska hubsadaa waxaa kaloo culimadu ay isaga yidhaahaan horena waan usoo yar ugu soo joogsanay bal waan kasoo hadlaye marka uu layt ibnu sacad abu zubayr kaba warinayo layth ibnu sacad abu zubayr kaba warinayo wixii uu isagu maqlay sheekh jaabir uu kaba maqlay unbuu ka wariyaayo wax kale kama warino cantiisuna dhibaato ma keento maantana layth ibnu sacad kama warinayo oo waa meelihii cantiisa laga hubsanayay laakiin musnadka imaam axmed ayaa waxaa inoogu sugan halkan isagoo cadeeyey akhbar akhbaranii jaabirun yihi ayaa musnadka imaam axmed inoogu sugan marka muxuu yihi can abi hurayrata anahu aba hurayra akhbarahu jaabir ibnu cabdillaahi buu u waramay oo wuxuu ugu waramay ana nabiya salى اllahu alayhi wasalama qaala inuu yihi ida stayqada axadukum axadkiin hadduu tooso oo hurdadiisa kaba kaco falyufriq ha shubo calaa yadihi gacantiisa halaasa maraatin weelka intaanu gelin horta biyaha ku shubo ha maydho saddex goor weliba qabla an yudkhila intaanu gelin yadahu gacantiisa fii inaahi weelkiisan uu doonayo inuu kuba weysaysto ama uu gacanta dee kaba soo dardarsado intaanu gelin sababtuna waa tan ee ama ciladu fa innahu laa yadri ma ogo ma garanayo ayna waa hurdaye fiima wixii baatata ay bariday ujeedadu halkii jasadkiisa ka mida ah ay kuba sugnayd iyo wixii uu kuba taabtay iyo wax gaadhay war uma hayo eh horta weelka intaan u gelin gacantiisa ama ha faraxasho weeye weliba saddex goor haba maydho saa xadiidkii hore inooguba sugan waxaa inoo hadhay uun saaniid shan sanada oo gelin doono bka markaa muslim oo ay ku sugan yihiin imaka halkan markaan eegno abu hurayre dadkii asxaabtiisa ahaa ama wax ka wariyo saxaabiga markaan ku darnay lix baan aragnay jaabir abu hurayre uu ka warinaya sanadkii dambena abu salamat bnu cabdiraxmaan iyo saciid ibnu musayib baa abu hurayre kaba warinayay sanadkii kaa ka horeeyeyna abu razin iyo abu saalix ayaynu soo aragno abu hurayre kaba warinaya sanadkii usii horeeyeyna cabdullahi bnu shaqiiq waa lix iyado bal markaa xadiidka abu hurayre kaba wariyey imika wuxuu isu keen dabagelin doonaa sheekhu shan sanad macnaa waa shan kale oo taabiciintii kaba midoo abu hurayre xadiidka ka wariyey matniga ma soo naqlin doono farqi yaroo dafiif uu sheegi doonaa markaa dabadeed baan xadiidka dib ugu soo laabmaynaa waaba kuwan asaniidaasna وxadثna qتaybaة بن سعيid qال xadثna المغيرة yعnي الحزاmiية عن أbي الزناad عن الأعرج عن أbي هurayرaةa waa sanadkaasi oo bal mثalا taa cibaaradan yacniina waxaa looga jeedo de waataynu in badan aynu soo yar sheeg sheegnay oo riwaayadiisii baanay muqiira mooyaane wax kale muu dhicin markaasaa sheekhu si uu caddeeya muqiirahani ku yahay ayuu waxa weeye bal markaa doonay yacniida laba yimi marka alxizaamiyana waa nisbo kolley magaca awowyadiisa mid kaba mida xizaam ku sugnaa waana nin reer bani asada oo atbacu taabiciintii kamida ah, alkhadiijaة bnu khuwaylid iyo oo dee khuwaylidkaas bu atirsiintiisa ah kuwa maraya xakiim ibnu xisaan baaba barhkood yidhaaheen waa awlaadiisi ama nasrigiisu kaba mid yahay kuwana nin walaalkii ay kaba dhigaan inuu kaba mid yahay dee xisaamkaas iyo khadiijana walaalay ahaayeen xisaamka ina khuwaylid ahaa bal arrinku kaa weeye <clears throat> arrin baana jirta in yar aan dee isku yar baraarujinayno walow dee ay halkan kaba baxsanase lakin arrin muhima ah waxaa jirta nisbadan alxizaamiya dee kolley bukhaari iyo muslimba way dhacdaa muwada'a malikna way dhacdaa waxaana jirta inay laba kitaab oo dee kutubtan mustalaxoo aada u muhim ah ay dhacday inaanay bukhaari iyo muslim ku sugnayn wax la yidhaah alxizaamiya wax la yidhaah ee wax alla wixii bukhaari iyo muslim kuba sugan taas dee kolley muwada'na raacibo oo ee suurada lihi waa alxaraamiyu ee alxizaamiyu maaha labada kitaab midi waxa weeyaan waa taqriibka nawowi ee uu suyuudina tadriibkiisa kuba sharxay matniga iyo sharaxaba waa cibaarada ku sugan waxa waxaa labadaa ku sugan ama labada kitaab baa lagaba hadlayiyo muwada fahuwa alxaraamiyu cibaaradaasa dee dabca ahaan inoogu sugan marka la eego iyadoo kitaabkan taqriib طabacaad kala duwan la madbaceeyey marka tadriibkan ujeedaayo dee taqriib laba socdo طabacaadkii kala dunaaye la madbaceeyey oo barhkood taxqiiq fiican ay leeyihiinna ama dabcadii cabdilwahaab cabdilatiif hootaasi taxqiiqiisu may lahayni waxyaalihii ka dambeeyo aada u badan iyo bal matalan kolley cibaarada wax isbedelo ku dhacay maba jirto bal laba nin oo waxa weeyaan dhawaa adigu de beryahan dambe kitaabka madbaceeyey oo labadooduba taxqiiqoodu fiicay oo nan daariq ciwadullah la yidhaaho laba mujalad kaba dhigay mujalad saddexaad saddexaadu isaga ku khulaaseeyena raaciyo kolley nin kutub kala duwanna imaka soo saara oo kolley aadna taxqiiqiisu uu fiican yahay ah waa iyaduna san un baaba dhacday mati nin kaleo isaguna doctor mazil la yidhaahyo kolley mala athar de ustaadulxadiid kaba aho isaguna imika laba mujalad dhawaan kusoo saarayna san ubaaba dhacdo bal horta waxaan leeyahay saasaa dhacday kitaabka labaadna waa alfiyada suyuudi oo waxay cibaaradiisu tahayba wakulu ma fi dayni wlmuwada fahuwa alxaraamiyu bira-in dabda manaa wixii labadaa bukhaariyo muslim kusugan ee kusugan muwada'na bal waa dhammaantii buu leeyahay nin bay dee sheegaan kitaabka aakhirkiisa kan kuba sugan oo isu khilaafsan yihiin wixii kale oo dhan aad meelaha ku aragto fahuwa alxaraamiyu bira'in dabda waa xaraami iyadoo ra'daa lagu dabdinayo sharaxdii kitaabka sharaxd oo dhan hadduu ahaa ninkii ugu horreeyey tirmisi iyo hadduu ahaa de axmed shaakir oo nin xaggan dee aada heer sare ugu ahaa cilmigan xadiidka maxamed muxyadiin ninkan culumta luqada aada looguma yaqaano isaguna sharax kulaho kale sheekhan sheekh maxamed cali aadam ee sharaxan fiican isxaafu dawilwadar la yidhaaho ee labada mujaladu ku madbaceeye dambe sharaxyadiisa ugu weynba bal markaas dhammaantoodna iyo waxa weeyaan saasunbaabay baabay arrintu ahaydo waxa bal matalan taasa bal marka waxaan leeyahay waa arrin kolley bal waxaan leeyahay dani maahae waa yaqiin arrinkaasna kollay suyuudi kama dhicin kamana dhicinna wowi kama dhicin asal ahaan ee ma garan karo khadaas aan loona tanabuhin bal sheeka de aaban kolkaa wada hadalay waxa weeyaan aan loo tanabuhin iska daba noqdee taas si unihi meeshuu kaba yimid makduudaad waayo arag oo kutubta makduudaadkoodii bal waxaan leeyahay waa waxyaalahaas imakana waa tan aan hayno alxizaamiyu kitaabkii aan ku hayno bal markaa waxaan leenahay waxaas oo dhan oo dhacay waa khada meelun ka bilaabmay ma garanayana kollay nusqooyinka makduudaadka hadduu kaba bilaabmay mana aha arrinkani wax qarsoomi kara maho nawowi iyo kaba qardi bal nawowi kitaabkiisa dee waxa weeyaan kitaabkan kale lagaba soo gaabiye alirshaad la yidhaha cibaaradu way saxanta alxizaamiyuba halkaa bedelkeeda kuma sugan suyudna alfiyada suyud alfiyada ciraaqi waa sharxay iyadoo ahayd wansub xizaamiyan siwa man ubhima alfiyadii ciraaqi waa xizaami baa kuma sugan sharaxdeedii dhamaan bal waxaan leeyahay xaqiiqsan aan haynaa waa sawaabee ninkii de iyo ama kaa arkay waa khada meesha jiro oo aan dee intaasoo dhanna casharaad malaa kitaabo kala duwana ay isku wada raacsanyine lakin waa khada anigu tan leeyahayna kolley labada imaam marka la eego waxaan kamay dhicin ma garan kara khada halku bilaabe lakin waxa laga yaabla ragga qaarkood de inaanay utadambuni waa sax laakiin ragga qaarkood waxay ugu tanabuhi waayeene san imika aan haynaa waa saxo labadeednan kitaab bukhaari iyo muslim hadday nisbo saasi ay dhacdo alxizaamiyu un weeye alxaraamiyu kuma jirto alxaraamiyu rag badan oo reer bani xarami waa ku jiraan lakiin iyagoo nisbaa suu ciraaqiba yidhaaho taqyiidkiisa iyagoo nisbaa kutubta may dhicin waxyaala halkaa dhacayna waa arintaasun waa khada meel un dee markaa bal nisqooyinkii waxaa laga yaabaa asalka ahaa ee makduudaadkii weliba marka hore saxnaayo dabdisnaa kuwaasun baaba dee meesha kala bixin lahaa welibana waxaa jirta iminka dhawaan soo baxay sharaxa uu ku leeya sakhawi taqriibka nawowi isagu waa saxanya cibaaradu waa ilxisaamiyo matniga iyo sharaxiba waa sakhaawikiisa eh, laakiin waa arrinta waa tadriiburaawi un iyo alfiyada suyuudi oo maca matnigi iyo sharaxiba san ay ku wada sugan yihiin lakin waxa leeay sawaabka waa kan aan hayno yani ilxisaamiya an abi zinaadi an lacraj an abi hurayrata xa marka acrajna imika halkan aan haynaa cabdiraxmaan ibn rumis oo inoogu biiray lixdiine hore وxadثna نصر بن علي qال xadثna cabdالأعلى عن هiشام بن هiشام kuwa هiشام بن xasاn san marar soo sheegnay kol aduu محamed بن sirin ka dambeeyo عن محamedi عن أbي هurayrata xa waa imikana محamed بن sirin baana inoo soo biiray وxadثnي أbو qرayb qال xadثna khالد yعnي بن مkلd عن محamed بن جعفر عن العلاء عن أbيه عن أbي هurayrata cabدالرحمن بن يعقوب oo isagana aan garanayno ayaa maantana أbو هurayre xadيidka ka warinaya وxadثna محamed بن رافع qال xadثna cبدالرزاq qال xadثna معmر عن hmام بن منبه عن أbي هurayrata imikana waa hmام بن منبه وxadثnي محamed بن xاtم qال xadثna محamed بن بكr x وxadثna الحلواني xسن بن علي imo badan soo aragno مصنف ah وبن رافع isna waa محamed qaala labadoodaasi waxay yidhaaheen xadثna cبدالرزاq marka qaaladani waa xulwani iyo iبن رافع labadan sheekh ee mسلم qaala qaalaha dambea soo noqotay qaalahda dambe soo noqotay waa cabdurazaq iyo moxamed ibnu bakr bursani kuwan ugu dambeeye wey waayo kuwii hore o dhan waxaan gaadhnay abu hurayra kan maynaan gaadhin weli weli meel horean soconaa markii hore muxuu yihi xadathana moamed xadathanii moxamed ibnu xatim qaala xadathana moxamed ibnu bakrin waa sheekha labaad ee muslim markaasuu sanad kale ku noqmad xadathana axulwani ibnu raaficin qaala xadathana cabdurazaq marka qaala cabdurazaq iyo moxamed ibnu bakri waxay yidhaaheen jamiican xaalan iyagoo dhan labadoodoo wada jira akbarana ibnu jurayjin ibnu jurayj baa noo warramay qaala akbaranii ziyaadun ziyaad ibnu sacad nin la yidhaah weeyo hiqahayo asxaabtii zuhri raggoodii uu idqaanka badnaa ama raggii xertiisa dabaqadii koowaad ba noqonaya idqaanka badnaa ah ziyaad ibnu sacd ana haabita mawla cabdiraxmaan ibni zayd min haabit ibnu ciyaad la yidhaaho oo cabdiraxmaan ibnu zayd mawlihiisa ahaa alcadawiyi mawlaahum ayaa akhbarahu u waramay wuxuu u waramayaa haabitkaasi ziyaad muxuu ugu waramaynaa anahu samica aba hurayrata markaa ninkan haabit la yidhaaho mawla cabdiraxmaan ibni zayd haabit ibnu ciyaad ciyaad alaxnaf ilacraj ayaa abu hurayre imakana asxaabtiisa oo kaba maqlay anahu samica aba hurayrata haddaba markaa muxuu yihi fi riwaayatihim jamiica haddaba shanta ah ee abu hurayre ka wariyay kuwaasuu damiirku u laabmaya shantana waa taan soo sheegay jamiican iyagoo wada dhana maxaa layihin can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam oo maxay wa can abi hurayrata can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam bihada xadiiثi waa xadiidkan imakaan kaba soo baxnay oo kulluhum dhammaantoodna waa mid kastoo shantaa kaba midi marka uu abu hurayre xadiidka ka warinayey yaqulu wuxuu xadiidka kusoo naqliyey xataa yagsilahaa ilaa uu maydho gacantii yaanu gelinin bal mثalا taas oo kale yaanu gelininba weye oo waa xataa iqsil ahna qolooyinkii hore an riwaayada jaabir ahayn bay waafaqsaneyd lafdigoodii lakin muxuu sheegay walam yaqul muu oran waaxidu mid minhum raggan shantaa kaba midi halaثan saddex muu oran lixdii hore waxaa riwaayadooda ku sugnayd ama falyufriq calaa yadihi halaaa maraatin riwaayada jaabir ama qolooyinkii kale shanta ahaa waa maxaa kuba sugnaa oo laftigooda uu ahaaba in falaa yaqbis yadahu fi linaai xataa yaksilahaa halaaan kuwana xataa yaksilahaa bay yidhaaheen ee laftigan falyufriq may odhan se maxay may odhan halaaan e hamaydho un bay yidhaaheen ujeedadu markaa cadadkii baan kuba sugnayn ilaa ma qadamnaa min riwaayati jaabirin وبن المصيب وأbي سلمة وعبد الله بن شقيق وأbي صالح وأbي رزين فإن في xadيث ragga iyagu لحda ah xadيiثkooda waxaa kuba sugnaa ذikr ثaلاثي saddex oo la sheego oo la sheego lakiin shantan dambe ذikr ثaلاث kumay sugnayn walow أبو cawana markuu xadيiثka cلاء بن cabدالرحمن عan أbيhi kaba wariyey ay saddex dhacday waxaa la arkaa riwaayadaasi muslim inaanu de agtiisa kuba sugnaan ee isaga riwaayada uu isagu warinayay ay ahayd ee inay riwaayaadkana iyadoo lafiyadoodii laynooma soo wada naqlin kutubtaa kala duwanna way kuba sugan yihiin alfaadood wey inay ahayd ba inaanay dee talaad kuba sugnayn bal xadiidku waa inoo dhamaaday asaaniiddiisi badanna waa inoo dhamaatee horta xadiidka macnihii ugu weynaaye uu sheekhu tarjamada u dhigtay maanta halkan siyaaqa dee faa'iidadii maqsuudada ahayd waa inoogu sugantahy oo waxaan aragnaa iyadoo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inaga nahiyayo in gacanteenna aan weelkii gelinno intaynaan maydhin khaasatan markaa ruuxu dee ama ixtimaalkani jiro san xadiidka uu kuba yimina markaa uu soo tooso urdo kaba soo tooso kolley nahyigan ama taasiyo inaan la gelinahayna ummaddu waa waxay kuba ijmaacsan tahay laakiin jamaahiir culamaa kuwa hore iyo kuwa dambaba iyagu waxay ku tegayaan nahyigani inuu tanziih yahay bay kuba tegeen oo aanu taxriim ahayn sababtay kollay ugu tegayaanna waxa weeye biyaha waxa u asala dahaaro oo biyihi kol haddaani wax ku dhacay nijaaso inaan ogeyni jirin asal taasa u ah gacanta nafteediina haddaan dee wax daari aanu kuba iman asal dahaara uba ahaa marka arrinkan rasuulka ilaahay kuba cileeyeyna xadiidka inooguba suganna waa ixtimaal taasaa laga yaabaa wax inay meesha kuba sugan yihin aanu ruuxu ogeyn baaba jirto waa shaki uun markaa dee kollay shakina wax yaqiina laguma suuriyo saa daraaddeed bay ugu tegeen halka nahyiga ay tanziih uguba xambaareen marka taa waxaa ka dhalanaya hadduu ruuxu khilaafo gacantiisii uu dhex geliyo waalkii koobnaaye biyo looma jeedo berkedihii berye qaarkood xataa dee masaajideena ahaan jiray dee marka imaka waatan waaweyne biyaha badan lahaa ma baliyaynu gacanta gelinaya taa looma jeede waa weelalkii iyo waxyaalahaas biyahooda koobnaayeen hadduu khilaafo oo uu geliyo ruuxina nahyigan kol haddii kuma dambaabayo oo aatim markaa ma aha biyihiina ma fasahaadayaan walow dee culimo kooban ay kaba soo naqliyeen khaasatan habeen hadduu soo toosay habeen tahay yar si waxay biyuhu fasaadayaan sooba naqliyaan oo bal horta xukumka imika halkan inoogu sugan ee maqsuudkii kaasba weeye arrin kalena jirto oo waxay intooda badan culimadu iyaguna kuba tegayaan haddana xukumkani inaanu isagu khaas ku ahayn marka hurdo uun lagaba kaco ee xaalo kastoo ruuxa shaki ku yimaado gacantiisii uu kaba shakisan yahay ama ixtimaal jiro yaanu sooba toosinbe iyadana kollay karaahay u noqonaysaa weelkii inuu gacanta geliyo waana tabcan arkaynay axaadiistii waysada intaanay weelka gacanta la gelin in dee la farxalanayo biyaha horta markaa gacmihii la maydhayo dabadeed ay bilaabayeen oo kale bal markaa taasna waa mid arrin kalena way jirtaayoo culimada intooda badan halkan ama jumhuurtooda ma kala qaadaan hurdo marka laga soo tooso inay hurdo dee uu maalin ay ahayd iyo inay habeen ahayd ee hadduu hurdo ka soo kacaba kolley xaaladan waa loo sunaynayaa sunay taasi u utay inuu maydho karaahadna weeshii way imanaysaa allahuma imaam axmed baa lagaba soo naqliyay riwaayo haddii uu habeen hurdadii ay tahay u soo kacay inay karaahadu xad taxriim baa ma karaahata taxriim gaadhayso kolleyna waxa uu taa uguma tegey isagu dee maalintii iyo habeenkii uu kala qaaday lafdigan ah ayna baatat yaduhu baatat oo dee inta badan loo isticmaalo habeenkii oo kale ayaa kolley malaa dee qolooyinkii iyagu taa kuba tegay axmed riwaayada lagaba soo naqliyey qowlkood ba laftigan mabiidkae xadiidka kuba sugan ictimaadkeedba weeye bal horta taasba wey arrin kaloo muhim oo halkan ay culimadu sheegaanna waa jiraayo dee si guudba usuulka iyo istimbaadkaba inoo anfacaysa waxa weeyaan imaka xadiidku rasuulka ilaahay qowlkiisan uu yihi uu ku cileeyey fainahu laa yadri ayna batat yadhu ayaa waxay ishaare u tahay ama iima kollay cilada masaaligteedana lumacii baan kusoo aragno dee masalka alima laba yidhaaha ayaa masaaligtii kaba mid ahaaye imaka waxaan ay inoo tilmaamaysaa inoo faa'iideyneysaa waxaan am ku xambaaray ama keenay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh inuu arrinkan ina amraa waa ixtimaalu najaasa waa suurtagal inay gacantu waxay leedahay taas weeye maxaana ay tahay waa halkan aan leeyahay maslagan dee masaaligta cillada kaba mida ah, marka waxyaala cillo lagaba dhigayo ayaa waxay idhaha shaaricu haddii uu xukum sheego xukum buu sheegay xukumkaasna wuxuu ka dambaysiiyey wasfi ay ama fa ku bilaabmaya ama ina ku bilaabmaya ama labadoodaba ku wada bilaabmaya kaasi waxay ishaare u tahay ama ay tilmaamaysaa xukumkan waxa keenay inuu wasfigan yahay ayuu keenay iminkana dee fadii iyo bal labadoodii bu inoogu wada bilaabmayba fainahu oo sida dee bal matalan rasuulka ilaahay markii la weydiiyey bisada oo kale iyo waxyaalahaas oo kaleo deetu laysat binajasa ayuu tii fainaha min adawaafiina calaykum adawaafaat cibaaradan inahaa oo kale kii ruuxa waa inoo dambaysaaye intuu kaba dhacay rasuulki ilaahay yidhi ha ee bal matalan me waxa weeyaan ku kafna un dharkiisii oo xanuun iyo waxyaalaha u marinna ayaa muxuu yidhi yurabbi fa fainahu dad bal marka haddaba haddii wasfi meeshii jiro fa ama ina ama inamaa ku bilaabmaya waxa weeyaan ama labadoodi mee ku wada bilaabmaya fa iyo ina wada jira taasi waa xukumkan cilladiisu waa tan imikana waxaan keenay qabsiga nahyigiisu waa arinkan ah fa inahu laa yadri ixtimaalkaas waayo ma ogo isagu sababta loo imika aanu idinku diidaya ruuxu ma garanayo halkay gacantiisa uhoyatay xagga marka la eego tan na tacliilkan waxa tan keenayna shaafici oo kale a ah wuxuu yidhaahaa raximahullah ma shaafici yidhaaha reer xijaaz oo kale dee waa dhul kululna sida dee inaga ken oo kale caadadoodna waxay ahayd markaa ay dee adugu xaajadooda guutaan inay dhagxaanun isticmaalaan ama axjaar istijmaar beledkuna waa kulula ruuxu markuu seexdo dhididaba wakti kulul oo kale meeshiina wixii dee aharkii unbaa ama cayntii unbaa suushaye kollay waxa weeyaan maha sii biyo ay u suulinayeen wixii umay wada suulin haddii markaa dhidid meeshii yimaado wixii qoyaanba yimaado ruuxii aamin kama aha gacantiisi inay halkaas mawdican ruksada un ah loo rukseeyey inuu salaadii kuba tukado laakiin wixii aanay asartiisii wada tirtirmin inay gacantiisii gaadhaba ama basro kaloo jirtay iyo waxyaalo adigu wax shay adigu un la yidhaaha nijaas baa ugaba imanaysa gacantiisi inay ku dhacdo isna isamaba oga taas baa deeta keentay ixtimaalkaas in la yidhaaho bal taas oo kale imaka keenay kollay culimadu fawaaid kala duwan ayay xadiidkan dee waxa weeyaan badiyaanba kolley majmuuca fawaaida kamidana imaam nawowi halkan waa soo dhiganaya waktina ma hayse midar yar un hadaan kaba taabto barhkood waan taabtay waxyaalaha kale ee fawaaida xadiidkan masaa badan bay culimadu u darishadeenna kaba mida waxaaba kaba mida biyaha yar waayo biyahan kolley waa biyo weel ku jiray ida waradat alayhi najaasatu najaasatu wain dalat wain lam tugayiru fainaha tunajisu ujeedadu biyihii inay kol hadii laleeyahay biyihii gacanta gelinina sababta waxbay noqonayaan weeye eg waxaa laysu diidayaa ee biyi laleeyahy gacanta ha gelin biyiyaana kaa xumaan weeye hadday beeshii nijaas jirto marka walow imaka aanay nidhitaa kuma nijaasoobeyso arrinkiibaa shaki uun ah ixtimaal una ah. haddana maxaa xadiisku yahay haddii dee wixii wax lahubaba yahay xataa tagayuryaan u imanaya qaaliban wax yaroo gacantii la xidhiidhay tagayur ma keenayaane bedel ma keenayaane biyihii yaraa inay bal nijaasa ku dhacday ay wax yeeleyso arrin kaloo iyadana halkan culimadu ay yidhaahaan xadiidku waa daliil buu u yahay waana macno daahir ah ayaa ah kolley shaaficiyada agteedna waa wax macruuf kuba ah agtooda marka fiqi ahaan laba eego lakin xadiidkuna macnaha daahir buu kuba yahay oo inahan kusii gaabsanaye waa alfarqu bayna wuruudi lmaayi cala najaasa wuruudiha caleyh in farqi udhaxeeyo inay biyuu nijaasa ku arooraan macnaa biyuu kuwa ku imanaya ay yihiin nijaastii iyo inay nijaasu tahay kuwa tabiya kuba imanaysa farqi baa udhaxaynaya sababta farqiga ugu dhexeeya maxay tahay xadiidkan rasuulku wuxuu diiday in biyihii eg gacantii kasoo qaad inay nijaas leedahay biyihii la dhexgeliyo sababtuna dee biyihii baa markaa wax noqonaya mooye arrinka kale jira maxay tahay waa biyihii in lagu shubo gacantii oo lagu maydho marka haddii ay maradiiba kasoo qaado maradii ay nijaas leedahay oo halkan weelkii biyuu ku jireen dee biyo aan badan ahayn maradii la dhex dhigo waa wuruudkii bay noqonaysaa nijaasta iyadaa ku timi weelkii kuba timi biyi iyadaa kuba timi waa tan la diidaya eg maka rasuulku yihi gacantiina ayaan gelin markaa wixii de bal marka aynaan xadiidkuna tagayur meeshii ma yaalo oo tagayurna aynaan nijaasti ka dhigin in marka tagayur yimaadun bay nijaasoobaysaa waxay noqonaysaa biyaas inay nijaasoobayaan lakin haddii si kale loo dhigo weelkii biyi baa la qaadayo maradii ayaa lagu shubo laguma maydhay biyi markaa waa kuwa kusoo arooraya nijaasti iyada waa tan dahaaradu ay kaba imanayso marka xadiiskuna tan daahir buu kuba yahay oo hagelinina buu ihi laakiin ku maydho oo kale markaa gelintii iyo imaka shay maradii oo nijaas leh halkan un weelkii layskaga dhex rido oo la yidhaha taasaa dahiraysa dee wixiiba imaka nijaasi baa kusoo aroortay oo bal markaa taasoo kale xadiiskuna bal waa tufaaideynayo imaka malihi ma maxaa raajixa ma tagayur unbaa laega bal xadiisku de wuxuu keenayaa in waxani ay wax ku keenayaan biyihii taasiir ay ku yeelanayaan taasiirkana dee daahir ahaan tagayur mid umuuqanaya maha bal waa waxyaalaha iyadna xadiiska imaka halkan inooguba sugan arrinta kale jirtaana waa ixtiyaad markaanu xad wasasa gaadhin waxani shaki un bay tahay baan yidhi waa ixtimaal un laakiin ixtiyaad in lalaba yimaado bal iyo ixtiraaskan iyo ixtiyaadkan aan marka aanay waswase w ruuxa aanay gaadhsiinayn wax kastaba uu kaba shakiyo oo de arrintiisu ay markaa waswase iyo cudur isu rogta aanay ahayn haddana ixtiyaad in lalaba yimaado umuuraha mutawahamkee ixtimaalkeedu jiro dee waaba la iskaba dhowrayaayo sida xadiidka iyada bal markaa tan inbal uu inoo keenayaba arinta kale muhimkina nijaasta marka la maydhayo dee saddex goor in la maydho waayo nijaastan imika lama hubo waa mutawaham tii mutawahamkayd baa rasuulku yihi saddex goor mayda eg waa mutawahamun waa mutawahamun ee wax maaha waata aan lena welkiima nijaasaynayso nijaas maaha oo hadduu geliyo imika dee inuu nahyigaas kuba dhaco un mooye xataa karaha markaan ka dhigna tansiih dembi ugama imanayo laakiin maxay tahay markaa tii la hubay ee marka caadiga ahayd maxay noqon de walow hadday mar keliya ku daahir noqoto ay ku daahirkii noqonayso in iyadiina bal matala dee saddexdii laba maydhayo waayo tii mutawahamka ahayd ayaa rasuulku salawaat ullahi wasalaamu aleyh yihi saddex goor maydha bal waa umuuraha imika kooban imika xadiidkan kaba soo naqliyey walow halkana imaam nawowi kale cibaaradiisii sahlanayd ee macaanayd uu in badan kuba soo dhigtay waxyaalo kaloo ziyaado oo meesha ka maqana ay jirayaan baabu xukmi wuluqi lkalbi ayga aflagalkiisa weelkii afka la galo ama biyaha ku jireen canha ku jireen waxyaalaha dee mayacaadkii bal in xukumkiisii iyo wixii ayuu baabkiisii yahay وxadaثnي عaliي بن xujrin الsacdiy qala xadaثna عaliي بن msirin qala aخbarana اأcmaشh عan abi razini وabi صاalحi waa labadii marka dhaweyd imakaba aan soo haynay عan abi hurayrata qala anahu qala qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه وasلم idaa walaqa alkalbu aygu hadduu afka la galo adigu dee markaa afkii kaga cabawanya fii inaai axadikum weelkii axadkiin weelkiisa falyuriqhu wixii maayacee ku jiray ha daadiyo iyaanu isticmaalin cabin ee haba daadiyo uma liyaqsiru haba maydho sabca miraarin toddoba goor ha maydho bal xadiidku waa inoo socon doonaaye laakiin ficilkanun walaqa ayaa sida dee maka halkana nawowi llahu tacaala soo naqlinayo kale sharxulmuhadabna intaa wax ka badan buu kuba soo naqliyaaye ayaa wuxuu ahluluqa kaba soo naqlinaya in dee walaqa yalaqu macnaha waa dee kale waxaan dad dee ahaan ugu baahan yahay xadiidkii ama dee marka laftigaasi yimaado oo ujeedadu waa facalo facaalo baabkeedoo waliiqa maaha walow luqadaasna lasoo naqliyo waliiqana ay jirto malaa lasoo naqliyey laakiin tan ay imaka horeysiyaan xadiidkana aan ku aqrinayna waa walaqa mudaariciisna yalaqu unbuu noqonoo laabtu labada xaalaba way fadxisnaanaysaa waxaana wuluqa mastarkiina waaba kan matniga inoogu dhigta me tarjamada inoogu dhigtay walaqa yalaqu wuluqan sida dakhala yadkulu dukuulan oo kale waxa aana yidhaahaan wuluqu waxa weeye waa ashab ama ashurbu bidaraf lisan carabka caadadiisa wax lagu cabo ayaa wuluqu markaa uu yahay haddaba in axad idinka idinka mida weelkiisa hadduu dee kaba cabo afkiibuu laba galay isagoo dee wixii gaadhayba in ha iska daadiyo horta oo wixii ha daadiyo markaa kolley dee shaygu waa nijaasoobay weeye iska daadiyayna haddii kaloonu dee nijaasiya waxyaalaha ahayn waxana uu maal yahay idaacatu maal baaba kuba sugnaan layda waa wixii inaan lagu intifaaci karahayne uma liyaqsil sabca miraarin toddoba goor ha maydho xadiidka duruqdiisna way noo soconaysaa waana kuwan وxdثnي محمد بن الصباح قال xdثna إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بhda الإسناaد مثله waa isagoo kala un xadيiثkan laftigiisiy lakin walam yaqul faryuriqhu oo mee sheeg cali bnu musir baa acmash xadiidka markii hore kaba warinayey imanka nin kalea meesha yimo ismaaciil ibnu zakariya la yidhaaho kaas baa acmash ka wariyey laftiga xadiidka idaa walaqa alkalbu fi inaai axadikum waa wariye lakiin cibaaradan ah falyuriqhudan waa ficilkaa dee waxa weeyaan mudaarice laamta laam ay gashay ayaanu sheegin ee ha maydho toddoba goortii isaga riwaayadiisa way ku sugan tahay xadaثna yaحya بن yaحya qala qarأtu عlى maliki عan abi الزinaadi عan الأعraج عan abi hurayrata ana rasuula الlahi salى الlahu عalayhi wasalama qaala إdaa shariba hadduu caba alkalbu aygu halkii walaqa bedelkeeda fii inaaءi axadikum weelkiin midka idinka idinka mida weelkiisa falyaqsilu ha maydho sabca maraatin toddoba goor ha maydho toddoba goor ha maydho weli duruqda xadiidka waa inoo socotaaba xadiidkan horta intaynaan xadiidka ayna muqafal gaadhin وxadaثna زهير بن حرب qال xadaثna إسماعيل بن إبراهيم عن هiشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال أنه قال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم ظهور inاء أحadiكم kale dahurna way taalaayo de mala haddii iyadana waa wax la tawjiihin karo imaka ficilkii baan kaba dhigaynaa dahiritaanka midkiin midka idinka idinka mida weelkiisu waa wuxuu ku daahir noqonayo ee dahiraya idaa walaqa fiihi lkalbu aygu haddii uu kaba cabo dee carabkiisi iyo waxaa geliyo an yaksilahu inuu maydho sabca maraatin toddoba goor inuu maydho oo uulaahuna ta u horeysa bituraabi mamsuujatu bituraabi ciid ay ku dheehan tahay oo ciid la raacinayo bal ta ugu horeysa bal waa lafdi xadiid xadiidkan abu hurayre un xadiid labaad oo uu leeyahay abu hurayrena waaba kan ama riwaayo labaad un waa xadiidkii abu hurayre hore une xadaثna mحamed بن rاfiع qala xadaثna cabdالرaزاq qala xadaثna macmar عan hmam bn mنbه qala anahu qaala hda ma xadaثna abu hurayraةa عan mحamedi rasuuli الlahi slى الlahu عalayhi waslم waana siiqadii aynu kusoo ogaanay صaxiifadii hamaam can abi hurayra fadakara axaadiiثa axaadiiث buu sheegay minha axaadiiثa waxaa kamid ahaa waqala rasuul الlahi slى الlahu عalayhi waslم dahuru ama duhuru inaa'i axadikum kollay aniga xarakada da'du iyo xarakaysnayd oo la fadxiyo laakiin sharaxay iguma sugan tahay bal markaa taa dabdinteeda oo uu leeyahay damu da- laakiin fadxadeeduna waa luqo jirto labaduba oo iska caadi un ee lama bedelayo dahuuru ama duhuuru inaayi axadikum axadka idinka idinka mida weelkiisa dahiritaankiisa iyo waxa dahiraya idaa walaqa alkalbu fiihi an yaqsilahu sabca maraatin toddoba goor inuu maydho weeye toddoba goor inuu maydho weeye bal xadiid kalea inoo dambeeya in sha allahu tacaala oo xukumkan maydhitaanka iyo ay laba socoto arrin kaleo iyadana laba socoto xagga itikhaadka ayda iyo qatligeeda iyo waxyaalo kuwa tacalluqsan waa xadiid uu warinayo صaxaabi kale cabdالlahi بn mqfl e waxa oo way inoo dambeeyaano bal wixii ziyaadee kaa inoogu soo kordhana waan arki doonaaye bal axaadiisan baabka inoogu sugane macaa kaa dambe waxa ku yimi aygii haddii uu weel kaba cabo wuluqna waa taa nidhi waa afkii u geliyo uun ama ashurb bidarf lisaan baaba wuluq lagu magacaabaa taase afkiisaa laba galo inuu horta waxa weeyaan de adigu waalkii ama wixii ku jiray waaba kan oo xadiidka la daadinayo walow riwaayo keliya oo taa cali bnu musir ay tahay in la daadinayo kollay daadintaasna waxay tilmaamaysaa waa dee waxaan baa nijaasoobay haddii kale oonay dee waxaan nijaas ahayn oo lagu intifaaci karayo iyada dee markaa maal weeyaan oo maal iyo daacadiina waaba laynaga nahiye lama yidhaaheen daadiyo waxay taasi daliil u tahay nijaasnimada uu nijaas yahay welibana wax kaloo inoo cadaynaya nijaasnimadiisaa jira oo ayga nijaasnimadiisa oo ah cibaaradan xadiidka inooguba sugan labada dambe duhuuru inaayi axadikum waa duhuurna ee waxaa ama duhuur ama daharadu ay kaba timaadeen ama xadad isan wayse la-aanta iyo janaabada iyo waxyaalahaas ama waxay ka timaadaa nijaas xadadna meeshii ma jiro weelkii xadad kuma imanayo ee macnuu markaa wuxuu noqonayaa inay nijaas jirta ay tahay marka waxa ay tahay walow khilaaf dee malikiye ay jiraan halkan waana dee qowlka axaadiisa iyo adiladana ay noo xoogeynaysa raajixa culimada jamaahiirtoodna ay qabaan horta inuu aygii nijaas yahay saa daraaddeed wixii uu afka la galay ee isaga waa nijaasoobaya waa la daadinaya hadduu wuxuu maayic yahay oo caano iyo biyo iyo waxyaalaha maayiceedee isgaadhaya yahay haduu dee wax jaamidaba ahaa kollay iyadoo xadiidka aanay waxaasi nooguma sugnayn laakiin haddana masale laba mid ah oo haddii jiir kuba dhaco shay subag iyo waxyaalahaas wixina uu fadhiyo wax fadhiyo yahay intii isagu waaba ku baktiyey weeye intii iyaa isaga hareerihiisiyabaa lasoo goynaya kol haddaanu wa markaa intan la qaado isku noqonayo ahayn oo dee wax fadhiyo uu yahay intii kalena waa la iskaga intifaacayay lakin hadduu maayace waa la daadinayo bal wixii jaamid ahaa dee intiyabaa la tuuriba laakiin imaka nijaasti weelki iyo wixii oo la daadinaya iyada axaadiisan inooguba sugan taasi iyada waa mid waata inoogu sugan arrinta kale weyne inooguma suganna waa maydhitaankiisan de waa nijaastii ugu adkayd weeye oo nijaasaha kale waxaan leenahay hadii mar keliya cayntii lada wixii ay suulaan dee mar keliya bay daahir kuba noqonaysaa saddexna istixbaab bay noqon sida xadiidkaa taa mutawahamadaba aan kaba qaadanay e laakiin tan oo kale waana amar amarkana waa lilwujuub waa in toddoba goor la maydhayo oo weliba midkood ay la socoto ciid bal maala taas riwaayo waxaa ku timi tan aan hayno ugu horeysa aadna waa koley waa riwaayada laba la raajax yeeli karo sababtuna waxa weeye wixii dambe ayaa ciidii dahiraya riwaayadka qaarkood ukhrahuna aw uulahuna haddii bal matalan awda litamwiic lagaba dhigana waxay noqonaysaa in ruuxu ikhtiyaar u leeyahay hadday shaki tahayna dee tan aan shakiga lahayn baan ban horeysiinayna riwaayadka qaarkoodna waxaa timiba ixdaahuna bituraab mid ahaan oo bal matalan waa mid toddobada kamida ayaa ciid la raacinaya taas weeye oo ciddii laba raacinaya marka imaam nawina halkan wuxuu yidhaahaa xagga ciidda raacitaankeeda oo kale haddii weelkii oo kale ciiddii lagu dhex rido ama waxa weeyaan dee iyadoo waxa weeyaan ciiddii iyadoo biyo ay horeeyeen ciiddii lagu rido ama inta ciiddii laguba rido biyo laguba shubo ama biyo dhooba ah ama wax dhooqo inta lasoo qaato taa la mariyo intiiba way noqonaysaaba welibana shardi maha buu leeyahay in de gacanta uu geliyo haddii inta wixii la gaadhsiiyo lagu dhaqdhaqaajiyo uun iyadna tadhiirku waa noqonayaye eh, lakin axaadiisan baa dee marka la eego isagoo rasuulka ilaahay xadeeyey wax kaloo maqaamka turaab geli laana uu jiro ayaa waxay keenaysaa taasna in la yidhaha turaabku waa mutacayin oo waa ciiddii baaba mutacayina kolleyna dee waxaabay dee waqtigaa hore barhkood tacabud ha kaba dhigan waa qolooyin kale dee nijaas maayo lakin waa nijaastu way cadda imaka halkan ee eh, sida saaxibu ruuxu diin alislaami iyo ee umuuro buxuud waktiyo dambe waliba gaale xaggood kaba timi oo ay sheegaan waxyaalo dee turaabkani uu suulinayo mukarabado uu leeyahay dee lucaabkiisa iyo waxyaalahaasi ayuu soo naqliyaa ninka cafiifudiin ama cafi cabaara oo kale kitaabkiisan ruuxudiin alislami macruufka ahaa beryon iyo kuma soo naqliyaayo de waxyaalo laguma tirin karo ee mucjizaadka cilmiga ee sunuu leeyahayba oo ina iyaga naftoodii dee buxuud iyo dee mukhtabaraadkoodii ay kuba sugeen waxyaalo saasa kuba sugeen bal markaa horta waa nijaas toddobada goorna waa la maydhaya intaasaa inooguma sugan waana madhabkii jamaahiirulculamaa macnuuna waa cad yahay abu xaniifa halkan laga soo naqliyaa saddex goor laakiin dee naskii baa toddoba goor inoo ah barkood baa kaba dhigay iyagoo qaba toddobada in la maydhayo tacabud inay tahay lakiin laftigan dahuur iyo fal yuriqhi iyo waxyaalahaas baa nijaasnimo ayay kuba cad yihiin bal inahaas weeye waxna way inoo dambeeyaa riwaayo kalea inoo dambayse laakiin sheekhu halkan wuxuu leeyahay bal laba arrin yar oo kooban oon yar hadalka u yar dheereeya aan soo yar khulaaseynayo marka cindeena bu ka cabira waa shaaficiyada agteeda aygu hadduu waxan afka la galo waa xadiidku tuu kuba yimi iyo haddii kaadidiisa ama rawskiisa ama dhiiggii ama dhididkii ama timihii ama xubin xubnihiisa kamidii iyadoo dee uu asiibo shay kale oo laakiin qoyaan labada dhinac miduun jiro khaasatan marku haddii labadiba engegan yimi nijaasaynimo imanayse intaba toddobadii goor baa la maydhayaa buu leeyaho midkood ciid ahayd oo macnaa ujeedadu ee afkiisii meelihiisa kale kama mudnaa haddii uu wax xukumkan yeeshay xubnihiisii kalena xataa hadduu lug wax la galu leeyaho wixii laakiin qoyan yahay shay wax qoyaanba yahay iyadana nijaasti way iman timihiisi iyo waxyaalahaasi hadday gaadhaan oo kale iyo waxyaalo nijaastaasi way imanaysaa waa taasoo cindanaa buu leeyahy de kolley culimada qaarkood aan qowlkaa qabin baa jira culamada qaarkood le waxa lagu koobnaanaya un waa wuluqu wuxuu naska ku yimi xubnihiisa kale lamid maaha bal imaam nawowi halkan ikhtiyaar saasi kamay muuqan masaladani sharxu muhadab oo kale wuxuu kaba dhigaa ee taas imika la eego wax imaka taa loo ilxaaqiyo dariiri inaanay jirin oo jaanibkaa kale xoog badan yahay inaan umuura kale la haleeshiinahayn oo bal masalan markaa haddii dee isaga dhagartiisii ama timihiisa shacarkiisa ama acdaadiisii kaleba wuxuu la galoo kalo qoyaamahaba jire in dee caadi loo maydho mooyaane inaanay dee tan toddobada goor meeritaankeed lahayn bal taasi waa mid oo waa kollay madhabkana waa qowl lagama helayo oo bal matalan taas oo kale aan filayaa inuu dee soo naqlinayo taa xataa rawdu kuma soo naqlinayo uu leahaa de marka hore ha kaba dhigee lakin daliil ahaan uu leeyahay waaba raaja xagga daliil ahaan arrin kaleanu sheekhu soo dhigtay halkana waa tan ku yar dhaafaya meesha wa ama alkhinziru fa xukmu xukmu lkelbi de kolkol waa la isweydiin karaa waanay timaadaa doofaarka oo kale ayaa wuxuu leeyahay xukumkiisu waa ayga xukumkiisa waxan oo dhan ujeedadu hadduu dee isaga wixii gaadhay nijaasiisa ayd waa nijaas muqalado ah sababtuna toddoba goor baadan la maydhaya doofaarkii buu yihi taas markaasaa sheekhu wuxuu ka cabiraya hada madhabuna taasi waa madhabta shaaficiya wadahaba akar اculamaai ilaa ana alkhinziira laa yaftaqiru ilaa gaslihi sabcan wuxuu leeyahay akar culama lakin waxay ku tegeen meeshii nas gaaraa yimi doofaarka wuxuu yimi ma jirto marka inaan loo baahnayn marka isaga nijaastiisa la maydhayo toddoba goor aan loo baahnayn bay akar alculamaa qabaan waxaan u raaciyey aniga khada baa kitaabkayga jira wahuwa qawl shaaficiye sababta waa sababku in la yidhaha wahuwa qawl lishaaficiyi qwl shaaficiyi maaha e, qowl lishaaficiya ujeedadu maalku tan weeye e, lakin qowl shaafici leeyaaba taa kuba yimi o in mar keliya lagu kaaftoomayo nawina halkan waa ikhtiyaarkiiso wahuwa qawiy fi daliil bu leeyahy xagga daliil ahaan waxaa u xoog badan in aanu aygu halkan isku mid ahayn nijaasisaas halaato ilahay baaba rijsi hilibkiisi kuwa magacaabay eh, laakiin xagga maydhitaanka toddoba goor la maydhayo iyada nas u yimi ma jirto culimada agtarkoodna ma qabaan shaaficina qowl uu leeyaa jira daliil ahaan markaa maxaa xoog badan inuu nijaasaadka kale la mid yahay xagga maydhitaanka la maydhayo bal taas wey waa xagga daliilka marka la eego lakiin madhab ahaan qowlka lagu fatwoodo kutubta inooguma sugan eh, bal de isaguba markuu kutubtiisa fiqiga qorayo uu bal matala eh, mutunta uu horeysiiya waa in dee ayga uu laba midyuu la xukm yahay taa weeye welina waxaa inoo yar socda baabkii وxadaثna cubayd للhi بن mعaadi qala xadaثna abi qala xadaثna شhucbat عan abi الطayaaxi abu طayaax waa nin taabiciinta raggii ugu yaryaraa kamid oo caabidna ahaa yazid ibn xumayd aلdubci la yidhaaho lakin kunyadiisana abu طayaax buu kuba shooroobay samica anahu isagu samica wuxuu maqlay mudarifa bna cabdالlahi darif ibn cabdillahi ibnu shakir aabihii saxaabi weeye cabdullahi ibnu shakir oo dee axaadiis leh isaguna waa taabici weyn oo weliba aadna u qiimo badnaa siqanimo iyo cibaadaba haddaba wuxuu maqlay mudarif ibnu cabdillaahi oo abu tayax baa maqlaya mudarif ibnu cabdillaahi ayuu maqlo taabici kale uu kasii warinaya yuxadisu waramaya can ibn اmugafali saxaabigii jaliilkaa cabdillahi ibn mugafal kaba waramayo qaala wuxuu yihi cabdillahi ibn mugafal baa yidhi amara rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu amray biqatli اkiraabi ayda in la laayo oo ayda in la dilo ayuu amray uma qaala wuxuu yihi ma baaluhum wa bal اkiraabi de adigu balaa markii hore waa amray ee haddana wixii aan dee dararkiisa muxaqaq ahayn sida kaa caquurkaa iyo ayaa dib uu rasuulka ilaahay dilkiisa u nahiyey oo deetuu yihi ma xaaladoodu maxay tahay iyo wabaalulkilaabi ayda xaaladoodu waaba dee nooc istifhaam inkaari oo kale oba isagoo dilkii de markii ay dibadiyeen batan uu leeyahay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyaga iyo maxaa kala galayoo macnaa markii dambe wixii aan kalbiga caquurka ahayn ama dee bal matalan ka riwaayaadka qaarkood kuba yimaado xataa alaswad albahiim iyadana waa mansukh bay leeyihin lakin ka caquurka wixii aan ahayn ayaa dee qatligiisi iyo dilkiisii wuxuu noqday mansuk waxaan dee dhibi aanay kuma sugnayn uma rakasa wuxuu ruqseeyey rasuulkii ilaahay fii kalbi sayd waa xagga itikaadka iyo in la yeesho oo ruuxu haysan karo ugaadha iyo ugaadhsiga aygiisa hadduu ruux dee wax ugaadhsado ayna uu ku ugaadhsanayo jawaarixdii buu kaba midiye lagu ugaadhsanayay e kaa uu ruqseeyey oo waa la haysan karaa weeye wa kalbilghanami adhiga aygiisana uu ruqseeyo ee ruuxii adhile adhiga uu ilaalinayo oo bal matalan aygani u ilaalinayo taa ugu baahanna rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh uu ruqseeyey bal kolley intaasi meelo kalena mar dambe ay soo noqon doontaaye xaggaa qatliga kilaabta iyo itikaadkood iyo waxyaale wa qaala wuxu uhi maxalushaahidku waa intani idaa walaqa alkalbu aygu hadduu la galo bal matalan afkii ama kaba cabo fil inaai weelkii faksiluuhu sabca maraatin toddoba goor maydho waa xadiidkii cabdillaahi ibnu muqafal weeye kani kii abu hurayrana waan soo aragnay wacafiruuhu ay wadlukuuh weeye waa weelkii waxa weeya waxa marmarisaan athaamiyata waa qasrada sideedaad fi turaabi ciid marmariya oo iyano macnaa ujeedadu malaa biyo keliya un kuma filaanayaan ee qowlkooda culimadu raajix yeelaan walow muqaabilkina uu jiro dee muqaabil alasaxna waxaan aan dee ciidda ahayn oo sida saabuun iyo waxyaalahaasna meeshoodii maba gelayaan culimada qaarna waa gelayaan bay idhaahan de bal waxa wey lakiin naski tanu kuma yimi waxaana la arkaaba xikmo waan usoo naqliyaaba kitaabka aan sheegayo kale iyo inay leeyihin dee waxaan turaabkaaba suulinayo goynaya waxa weeyaan un turaabkii naskikaasu kuma yimi waxyaalo kalena dee markaa waaba la heli karaya lakin rasuulka isagoo xadiday isagoo cayinay oo bal markaa tii baa lalaba imanaya wacafiruuhu macnaa udlukuuhu weeye ciideeya oo marmariya athaaminata fi turaabi ciid marmariya xadiidka intii hore waan soo aragnay riwaayadan baa inagu soo korodhay waa kasrada sideedaad ciid raaciya taas baa inaguma timi kolay jumahir culamana xadiidka ka toddobaday kuba kaaftoomeen oo riwaayadka abu hurayra ayay kuba kaaftoomeen barhkood baa markaa labada isugu geeyey oo kale oo isugu giyir e marka bal matalan wixii iyadoo biyii lagu maydhayo ciiddiina loo geeyo ciidan baa maqaama aasla asla ba waa waa shay labaad oo wax nadiifinaya isaguna biyi waxbay nadiifinayeen ciiddina waxbay nadiifinaysaa isugeyntan baaba keentay in gaar ahaan isagiina laga dhigay inuu qaslo sideedaadba noqonayo halkaas bay tahay oo barhkood si ay kuba jamciyeen waa adigu jamcin barhkood ay kuba jamciyeene eh, laakiin waxa weeye bal xadiiskii waxaan u keenayaa n toddobadiina way kuba sugan tahay intana waaba ziyaado kollay ziyaadadana waxa weeyaan mid sii hore burinaysana ma aha oo dee culimada qaarkoodna waa lafdi ay raajax yeeleen bal barhkood dee ay ilzaamiyaan shaaficiyado waaba ziyaada maxay tan u odhan waayeen ay ilzaamiyaan kol hadday dee toddobadaba lahaayeen bal wuxuu keenayaaba de haddii saa macnaha aan kuma fasirana waaba caadi haddii kale in dee meeshii kaslo sideedaad ay jirayso dee taa ay ciiddu laba socotaa walow dee ay mudan tahay oo roon tahay si weelkii u nadiifoobo kolley ciiddu ta ugu dambaysa inaanay noqon وxdثnي يحيى بن حبيب الحاrثي قال xdثna خالد يعني بن الحاrث ح وxdثnي محمد بن حاtم قال xdثna يحيى بن سعيد وقطان ح وxdثnي محمد بن الوليد قال xdثna محمد بن جعفر كلهم dhamaantood waa محمد بن جعفر يحيى بن سعيد القطان iyo خالد بن الحاrث waxay ka wariyeen عن شعبة في hda الاسناaد بمثل de شعبana xadيثka waa inoogu sugnaayo waa عن أبي الطyاح عن مضرف بن عبد الله عن بن المغفر taas buu ahaa بمثل xadيiثkan hore mid laba mida غayr لكن أن في رواية يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد غayr أن في رواية يحيى بن سعيد waxaa kuba sugnay من الزiyادة زiyaadة xaggeed warkasa oo manaa يحيى بن سعيد baa riwaayadiisu ziyaado lahayd oo ah warkasa wuxuu rukseeyey rasuulki ilaahay في كلب الغنم ariga aygiisa oo arigaa dee bal matalan aygaa ariga ba ruuxii u ilaalinaya wasaydi iyo ugaadhsigaba ama ugaadha ba-aygiisa aygii lagu ugaadhsanayay labadaasi xadiidka horeba way noogu sugnaydeen muxuu kordhiyey wazarci hadduu ruuxu beer leeyahay oo dee u baahdo xiraaso iyo ilaalin ay sidaa uu haysto bal kaasna itikaadkii weeye yeelashadii la yeelanayay xukunku isma bedelayo aygan la idmay ruuxu inuu haysto ee ilaalin uu haysto waxyaalaha uu ilaaliyo iyo aygaa dee iska banaan joogaas biihi xagga marka la eego xukumkan ah in wixii ay bal ka cabaan ama afka ay la galaan laga maydhayo toddoba goor la maydhayo isku mid weeye wax farqi uma dhexeeyo eh, lakiin waxa weeyaan kuwan baahidan ayaa itikaadkoodiiyo inay haystaan baa loogu idmay haddaan asbaabahaasi jirin ee waaba ruuxu waa loo diiday in ay haysto dhibta uu leeyahay oo ama tarwiica dayfka haba noqoto nijaastan kaba imanaysa haba noqoto waana kan rasuulka ilaahay sheegay salawaat ullaahi wasalaamu calayh noona dambaysa ruuxa ay aan loo idmin oo dee kuwa iyada aan ahayn haysta in maalin kastaba qiraad laga nuqsaaminayo ajrigiisa ajrigiisa maalin kastaba wa camalkiisa saalixa oo la imanayay ayaaba dhimaya oo isdhimaya oo laga nuqsaaminaya ee waxa weeyaan kuwan itikhaadkooda weeye in la haysto ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh ruqseeyey walaysa ma ahaaninoo dakara zarca zarciga mid sheegay fi riwaayata xagga riwaayada hayru yaxya yaxye uun mooyaane cid kale oo zarciga sheegtay may jirin oo qolooyinkan kale xadiidka wariyey ee shucbo kaba wariyey may sheegin in iyagu azarc labadaas ayay ku gaabsadeen laakiin zarciga may sheegin bal xadiid kale intan kale waana waxa inoo soo noqon doona haddii ala yidhaaho xaggana waa taan idhi xukumku isma bedelaye laakiin waa itikaadka amarkaa hore uu biqatin waa in xukumkan maydig iyo waxaas isma bedelayaan iyo nijaasnimadi waa xagga in la haysto uun amarkan uu amray biqatli kilaabna waa taanina markii dambe waabu nasakhay oo de waa la nasakhayba taas bay noqonaysaa kolleyna in culimada qaarkood waxay iyagu yidhaahaanba saddexdan arrimood ee ruksadu ay u timi waa zarac iyo maashi iyo sayd ayunba ay loo haysan karaa ee intaas wax ka badan looma haysan karo iyada tani dee waa jaa-izun bilaa khilaaf itiqaadkiisu weeye laakiin bal aqal ilaalintii oo kale xukumkii muxuu noqonayaa iyada bal marka taas aimada qaarkood yidhi waxani waa rukso ruksana meesheedaa lagu hayaa oo wax kale loogama sii qiyaas qaato iyagu waxay leeyihin may aqal ilaalintiiyo waxaa looma haysanayo dee barhkood iyagu in marka la eego cilay waxaani wada lahaayeeno sayidka mooye labada kale xeraasay ahayd tanna waa ee iyagu ma kan baneeyeyna oo waxa weeyaan taa hor uu la macno yahay yidhina way jiraanba bal matalan kollay wixii itikaadkii weeye ee waana maslaxada iyadu keentay iyo rifqiga rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh shareecadu waxay dadku u baahan yihiin de ay iyaga ay maslaxa uguba sugantay aan lagaba loo diidahayn lagana xarimahayn loo baneeyo baabunahyi can lbawli fi lmaailka ka raakidi aadaakani baabunahyi nahyiga baabkiisii weeye can ilbawli waa kaadi la kaajo fi lmaa-i raakidi biyo fadhiyoon soconayn in lagu kaajo nahyintii laysu diiday bal laynagaba diiday nahyiguna taxriim buu noqonayaabe bal taas buu baabkeedii yahay وxadثna yaحya بن yaحya ومحamed بن رمح qاla أخbarana layث وxadثna qتaybaة qala xadثna layث عan abi الزubayr maanta layث abi الزubayr isaga kaba warinaya oo waatan lahayn isaga halkan tdriiskiisa aamin baa lagaba yahay عan abi الزubayr عan jaabiri عan rasuuli الlahi صلى الlaه عليه وasلم annahu rasuulku nahaa uu nahiyey an yubaala in lagu kaajo fi lmaa'i biyo araakidi fadhiya in lagu kaajo ee waxaani waa nijaas bowlki waxa weeyaan bal nijaas ee bowlka aadamiguna waa lagu ijmacsan yahay nijaasnimadiisa wixii waabay nijaaseynayaan ama si kale u uwasakaynayaan dhib kale iyo waxyaalana dadkii way ugaba imanayaan markaa rasuulka ilaahay wuu nahiyey nahyiguna waa litaxriime in laguma kaajo riwaayaad kalena way noo dambeeyaan oo kuwan وxadثnي زhayر بن حرب qال xadثna جرير عن هiشhام عن iبن سيrين هiشhاmka kolley waxaan filaya inaad dabdiseen haatan iبن سيrين isag sheekiisa yahay عن أbي هريرةa عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاal laa yabulana yaanu kaajin أxadكم أxadkiin في الmاء biyo الdاa'mi isagu daa'im ah oo macnaa waa kii raakidka halkii hore lagaba cabiray kaas weeye daa'imkua biyaha fadhiya axadka idinka idinka mid iyaanu kuba kaajin uma yaqtasilu minhu uma huwa isagu yaqtasilu uu maydho dee minhu isagii oo de ay dhacda haddana bal biyihii dee intuu ku kaajay uuba baahdo uu kuba maydho markaa taasoo de inay waxa weya biyahani hadday yar yihiin oonay biyo badan ahayn dee waxaabay noqonaysaa nijaasiba oo wixii dee uma gelayaanba isaga iyo kayrkiiba waa kaba baabiye haddii kalena istikdaar baa kuba sugan iyo dee dhibaatooyin kalaba kaba dhalanaya ee bal axadkiin iyo anu taa kuba kaajino uma yaktasilu kolley riwaayada san aqriyaya halkan iyo halka dambeba waan rafcinayaayo yaktasilu baan leeyahay anigan ama anta ama huwa ayaan iskaba qadaranaynaa si aan uguba rafcino halkan imaam nawwi wuxuu kaba soo naqlinaya wuxuu leeyay wadakara sheekuna abu cabdillahi ibn malik waa ibn maligan aan naqaano ee alfiyada leh o nawowi waa la kulmay waxna uu kaba qaatay mooye barhkood baaba yidhaaha horta dee xera ayaa odhan jiray warajulu min alkiraami cindana marka halkaa bal marka mubtadahu uu nakiro dhacayo bilowgiisii uu kaba hadlayay nawowi ulama jeedo yidhaahna lakin taas de waa waxyaalihii ay la odhan jiren imaka mali lakin se de waa sheekh waa u ahaa imaku kaba soo naqlinaya halkan oo wuxuu leeyahay halkan in la jasmiyana way banaan tahay inagoo ku cadfayna laa yabulanadi oo uma yaktasil la yidhaaho markaasuu kama soo naqlinaya isaga in dee an inta la qadaro la nasbiyo la yidhaah uma yaktasilana way banaan tahay lakin taasuu diidayana uu leeyahy may ma noqonayso nasbadu ma banaananayso sababto macnihi baaba isbedelayo nahyigii baa isu bedelaya haddii la israaciyo un baaba waxaan la isu diidaya haddii lakala reebo oo mid gaar ahaan loolaba yimaado inaanay markaa manhi ahayn taasaa ka dhalanaysa وxadثna محamed بن رافع qال xadثna cبدالرزاq qال xadثna معmر عن hmام بن منبه qال hذا ma xadثna أbو هريرة عن محمد رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم فذkر أحاadيث منها وqال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم laa tbl hakaajin waa ruux kastoo dee khiطاab u hela في الmاء الdاa'م biyaha daa'مka waa biyaha fadhiya aladi laa yajri waa tafsir marka biyahaan soconayn ha ku kaajin uma taktasilu minhu uma anta taktasilu minhu markaa deeta haddana adigu aada kuba maydhatid taasba wey kale baabka isagana axaadiistii waa inoo dhamaatay baab kale oo aada ugu dhow oo ismacnayina waa inoo dambeeya waxaa iyada xadiidka bal halkan iyada inooguba sugan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh oo ummadda kaba nahyeeya in de waa xaggii dahaaradii iyo xaggii nadaafadii iyo wax kasta ayaaba nahyigana kollay dee uu keenaya ama sababtiisu ay noqon be eh, in biyihii markaa lagu kaajo fadhiyay aan soconahayn kollay biyaha dee socda hadday socdaan biyo badan yihiin sida doox soo rogmaday oo kale nijaasna ma imanayso jaryadiina way dhaafaysaayoo kale oo bal maalan waa tan farqiga u udhaxaynaya waa biyihii dee hadday iyaguba in yaroo kooban yihiin oo wixii ku dhacay dee sa il yaroo biyo wax yari kaba socdaan oo wixii yare ku dhacay u nijaasayn iyo taasba la xukun bay noqon laakiin biyaha dee isaga ah biyo badan oo socda oo kale bal walow dee ay tahay in laga dheeraado lagaba fogaado haddana taxriimka halkan ama waxa ka dhalanaya kan nahyiga kaba dhalanaya ayaan kaba dhalanahayne bal adigu biyihii fadhiyey rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh waa diiday in lagu kaajo sababtuna waabay dee biyihii waabay fasahaadayaan xumaanayaan nijaasoobayaan ama istiqdaar iyo waxyaalahaasa imanaya waxaanay culimmadu leeyihiin un dee bawlka oo kale in si kastoo kaadidaasi ay u gaadhaaba waa isla xukmo hadduu ruuxu la dul tago iyo hadduu weel iyo waxyaalaha inta kuba kaajo lagu shubo iyo hadduu agtiisa inta ku kaajay ay wixii kusoo durduraan oy biyihii soo gaadhaan iyo intii waa isla wada xukum waa shayga madmumkee qabiixee laysu diidayaba weeye dee kaadidiina saxaradii iyo waxyaalihii nijaastii kalena la xukumun bay noqonaysaa kolayna halkan daahiriyada nimankaa la yidhaaho oo kolkol daahirkan ay ku dhegan yihin ay anagu daahirkaa kama dhaqaaqayno dee kolna naskii oo la raacay oo wax looga tagaa jirin waa fiican yihiin oo wataa kol kolna de waxay kuma dhacayaan waxyaalo daahirnimadoodiiba waxay u kol kol waxyaalo tanaaqudaada inay kuma rido oo halkan oo kaleba ay leeyihiin waa wixii lala dul tagay haddii we lagu shubo iyo hadi saxarad iyo wixii iyadana nahyigii kuma jiraan oo de waxda lagama yaqiiqsado markaas ay keentay un engegii ama deganaantii ay le daahirkan un idhaahayn kama dhaqaaqayna un baa taa ukeento oo kol kol masaa-ishai kuba rido yar jumuudkan iyo inaanay macni eegin ay kuba ridee bal axaadiisu tay inooguma suganin taa weeye bal markaa ruuxi haddii xataa aanu kumaydhanahayna de waa kaa nahyigu lafdiga horeba ay nooguma sugnaa naha an yubaala fi lma rakin baabunahyi can اliqtisaali fi lma rakin tana waa baab kale oo kuba dhowki waa nahyintii layskaba iskaba nahiyayey can اliqtisaali kollay intaanan gaadhin sheekhu wuxuu halkan kala soo naqlaya culimadu inay yidhaaheen xataa ayaanay gaadhin be meelaha biyuhu ay kaba dhow yihiin in xaajada lagu guto kaadi iyo saxare iyo waxyaalahaasi karaaha weeye oo nahyigan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh habeenadii la sani ama soo haynay inuu yihi aladi yatakhalaa fii dariiqi nnaasi wadilihim baa waxaan raacinay albaraas fi lmawaaridna inuu xadiid kuba yimi meelaha caynkaas ee kaba dhow oo dadkii dhici karta inay adugu bal taas in xaajadii laguba guto oo yaanay bal matalan kuba dhicin taa aaminbaha looga ahaadee agtoodii in lalaba tago lala fadhiisto dadkii ama ha noqonayo biyaha kusoo aroorayay ama waxyaalo dee kollay dhibba ah de xanuunna watan dee maka ay kaba dhalanayaanba nahyigaasna waa jira xataa wixii yaana laba gelinba yaana markaa kuba dhicin be baabu nahyi can اliqtisaali fi lmaai raakidin wuxuu u baabaysan yahay nahyintii layskaba iskaba can iliktisaali maydhasho lagu maydho fi lmaai biyo arraakidi fadhiya oo biyuhu hadday fadhiyaan hadduu malaa bad oo kale ay tahay iyo balli aada u weyn iyo waxyaalo oo dee si kale uga dardarsadaana jirin kollay arrinku nahyigu waa fududaanayaabe laakiin biyihii fadhiyey inuu ruuxu intuu dhex galo uu ku dhex maydho taa nahintiiba laynagaba nahiyay ayuu baabkiisa yahay وxadثna hاrون بن سعيid بن اlayliي وabu الطاhir وأحmed بن عيسى جamيعا عن بن وهب qala hاrون xadثna بن وهب hاrون baa isagu yihi kuwa kale malaa can بن وهب un bay yidhaaheen أخbarnي qala أخbarnي cمر بن الحاrث عن bukayr بن الأشج أنa abا الصائب mawlى هiشام بن زورة ninka abا صائب waa ninkaa dee rijaasha mslim inoogaba mida culimadu magaciisa may soo helin bal mثala ninka هiشام بن زهرة la idhaahana mawlihiisa ahaa ayaa xadaثa u waramo wuxuu ugu waramay أنahu samca abا هurayrata abا هurayra inuu maqlay yaqulu xaal ku qowlayo qala rasuul الlahi صلى الlaه عaليه وasلم rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi laa yktasil yaanu maydhanin axadukum axadkin fi lmaai daa'imi biyo joogta biyo fadhiya oo daa'ima axadkin yaanu ku dhex maydhan taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu عalayh oo dee biyihii markaa raakidka ahaa ama biyo yar ha noqdeen ama biyo badan haba noqdeene in lagu dhex maydho rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa nahiyey wuxuu kaga maydhanaya haddii u janaabo yahay iyo haddii uu bal matalan si kaleba uguba maydhanayo waayo waay biyo dad kala dhexeeya lagu intifaacayo isticmaalkan la isticmaalay ee hadday yar yihiinna biyihii baabay mustacmal kaba dhigi karaan ama biyihii baabay wax ku keeni karaan hadday badan yihiinna kolley dee dadkii way ka cabayaan waxbay ku maydhanayaan waa taas oo kale in la dhex galo un oo lagu maydho iyada taa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh waa nahiyey marka faqaala waxa uu yihi oo dee waa ciddii ka maqlaysay si abu saaib oo kale ayaa yidhi kayfa yafcalu ya aba hurayrata dee ruuxu hadduu yimaado biyo meel fadhiya uu baahan yahna inuu maydho see u samaynaya haddii la yidhi yaanu ku dhex maydhanin qaala marka abu hurayra wuxuu yihi yatanaawalhu tanaawulan macnaa u ka qaadqaadanaya u ka dardarsanaya weeye weel ha soo qaato ama wax kale ha ka dardarsado agtiisaba ha ku maydho laakiin intuu dhex galo isaga iyaanu ku dhex maydhanin khaasatan dee weliba biyuu markay sii yar yihiin ay kooban yihiinna ee iyadaa xukumkan iyo nahyigani min baabi awla buu noqon walo culimadu halkan ay leeyihiin nahyigan dee ama ah, karaahadan ay kaba cabireen aliqtisaal fi lma raakid ama ha yaraadeen ama ha badnaadeene waa karaahay leeyihin ama ma haboona waa inuu wax ka dardarsado bal aanu dhex uguma maydhanoo hadday xag nadaafo tahay iyo haddii bal xaggan kale markay kooban yihiin isticmaal iyo dee culimada qaar baa dee markaa wixii ama san oo kale xadath iyo waxyaalaha looguma maydhay mustacmal bay noqonayaan oo ciddii kale ma isticmaali karta qowlkoodu noqonayo bal umuuro saas ayaa dee loogaba dheeraanaya yaan lagu dhex maydhanin weye baabu wujubi qasd bowl wagayri min anajaasat allah subxana wa tacala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa ant